بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب النكرة والمعرفة baabka halkan aynu ku arki doonno biidni illaahi tacaalaa waa baabka loo yaqaano baabu nakira walmacrifa ama nakirada iyo macrifada lagaga warbixinayo nakirada marka laga hadlayo waa waxa aan la garanaynin ayaa nakiro la yidhaahdaa macrifada marka laga hadlayana macrifadu waa waxa la garanayo ayaa macrifo la odhanayaa shayga la garanayaa waa macrifo kaan la garanayninna waa nakiro haddaba ismigu wuxuu u qaybsamaa culimo macrifo iyo nakiro ayuu u qaybsamaa waxaynu ognahay asmaadu inay laba qaybood oo qura uun yihiin inay macrifo yihiin oo wax la garanaya ah iyo inay nakiro yihiin oo waxaan la garanayn ay yihiin labadaa unbay asmaadu u qaybsamaan halkaa waxaa ka baxaya markaa mas'alo culimmada luqaddu ay aada uga hadleen oo odhanaysa ismigu marka macrifadiiyo nakirada la eego ma saddex qayboodbaa mise waa laba qaybood laba qaybood inuu yahay ayaa loo badan yahay laba qaybood ragga qaar baa saddex qaybood ka dhigay waxayna yidhaahdeen waa macrifo qayb ah iyo nakiro qayb ah iyo qayb aan macrifona ahayn nakirana ahayn oo laawalaa ah saddexdaa ayuu ismigu u qaybsamaabay ragga qaarkood yidhaahdeen laakiin alqawlatu saxiixa ama alqowl اlmashhuur waxa weeye ismigu inuu laba qayboodun yahay macrifo iyo nakiro waasidana ma jirto waxaan macrifona ahayn nakirana ahaynna ma jirto xagga horumarinta ayaa laga hadlay ayaa xaq u leh in la horraysiiyo ma nakirada in la horraysiiyo ayuu xaqu yahay mise macrifada in la horraysiiyo ayuu xaqu yahay yaa mudan in la horraysiiyo ragga qaarkood waxay yidhaahdeen nakirada ha la horraysiiyo sida sheekheennaniba uu u horraysiiyey waayo ma odhan sheekheennu baabulmacrifati wa nakira ma odhan oo macrifada ma horraysiin muxuu yidhi laakiin baabka markuu ka hadlayey baabu nakira walmacrifa nakirada ayuu horraysiiyey wuxuu ku sababaynayaa liannahaa aslulmacrifa iyada ayaa macrifada asal u ah sidaynu xaadu sheegeen waxaynu ognahay culimmada qaarkood arrinkan cagsigii bay ka dhigeen sida moxamed ibnu maalik kitaabkiisa tashiilkaa uu ku qoray oo kale macrifada ayuu hormariyey wuxuuna u hormariyey liannahaa ashrafu macrifada ayaa sharaf badan sharaftu hay dambayse e bal culima aynu ogaano asalnimada nakiradu waa maxay nakirada ayaa asal ah marka la leeyahay maxaa looga jeedaa hadalka ah nakiradu waa asal oo macrifaday asal u tahay inay asal tahayna waxaa lagu garanayaa oo markhaati magdoonto ah haddaynu hadda inagu isgaranayno oo hebel iyo hebel aynu isku garanayno maalin baa jirta aynaan is aqoonin macrifadeennan maxaa ka horreeyey haddaba inaynu nakiro ahaan jirnay oo aynaan is aqoon ayaa ka horreeyey kolkaa macrifo oo dhani maxaa uga horreeyey nakiro ayaa uga horreeyey dee xilli aan la aqoon oo nakiro uu ahaa ayaa ka horraysay macrifadu siday u badan tahay siday u badan tahay sidaa ayaa ugu horraysay qofka muxamed la yidhaa waa macrifa oo calam buu ku macrifoobay laakiin muxamedkan markuu dhashay kadib baa loo bixiyeye ma intuuna dhalinba ka waran intayna hooyadiiba uuraysan ka warran muxuu ahaa de waxbaba maahayn hooyadii markay uuraysatayna muxuu ahaay uurka ku jiray dee uur buu ahaa magac maxameda ma sidanin magac macrifoo la garanaya ma sidanin xataa wiil iyo gabadh lama kala aqoon xaaladaha qaar markii uu dhashay muxuu ahaa dee sabi buu ahaa ama welad buu ahaa isagoo magac guud ah ayuu dhalanayaa kadib baa loo bixinayaa magacii la doono ee macrifo ah ee gaarnimo sheegaya ayaa loogu magac daraya nakiradu sidaasay asal u tahay labadii is yaqaanaaba maalinayna isaqoon baa jirtay baabu nakirati nakirada baabkeegii weeye walmacrifati iyo macrifada baabkeegii weeye waxaa la ogyahay culimo nakirada iyo macrifadu qaybtan inay asmaaduuni leeyihiin asmaada oo qura ayaa iska iskale macrifada iyo nakirada laakiin ficilku waa macrifo odhan maysid ficilku waa nakirana odhan maysid xarafku waa macrifo odhan maysid sidoo kale xarafku waa nakiro odhan maysid almacrifa wanakira keliya waxay u gaar yihiin asmaada ama ismigani ha ahaada mebni ama ismigani ha ahaada mucrab haddaba asmaadii waxay u qaybsameen saddex qaybood qayb weligeedba macrifo ah oo marnaba aan nakiro noqonaynin iyo qayb weligeedba nakiro ah oo marnaba aan macrifo noqonaynin iyo qayb mutaradid ah oo marna macrifo ah marna nakiro ah saddexdaa ayay noqdeen baabulmacrifati wanakiro markuu yidhi dee qaybta weligeedba macrifada ah waa macrifo qaybta weligeedba nakiri'ihina waa nakiro qaybta mutaradidkiina mustaqil maaha madax bannaane haday macrifo yihiinna macrifaday ku jiraan hadday nakiro yihiinna nakiraday ku jiraan yaa ka asmaada weligoodba nakirada ah weligoodba asmaada nakirada ah yaa ka waxaa ka mid a alasmaa almutawaqila fi libhaam sida kelmada waxda oo kale waxda ereyga waxdaa ah, waxda waa kelisow maaha waa nakirow macrifo ma ogola xataa haddii aan mudaafun lidamiir ka dhigo mudaafun lidamiir haddaan ka dhigo sow mudaafku mudaafunileyga kuma macrifoobi jirin nakiruunbuu ahaani ji'tu waxdii baad odhan ji'tu waxdii ereygan waxdii waa xaalo waana mudaaf nakirada yaa ulmutakalimkaa loo idaafeeyey oo xaaladu sawtii nakirada ahayd maxaa mudaaf liyahi lmutakalim looga dhigay waxa weeye ismi weligiiba nakiraa ah. alasmaa almutawaqila fi libhaam ismi weligiiba nakiraa ah weeyaan macrifo ma noqonayo ha ku daalin saasuu xaalo u aqbalay isagoo mudaafun lidamiir ah jita waxdaka baa lagu odhan waxdaka waxdaka kaafkaasi waa mudaafun ilayhigii haddana macrifo kama dhigayo mudaafkan waxda ah ee ka horeeya macrifo kama dhigayo asmaada nakirada ah ayay ku jiraan een macrifada aqbalin asmaada weligoodba macrifada ah damaa'irtaa ka mid a ismu ishaaraha ka mid mida ismiga mawsuulbaa ka mida calamka ayaa ka mida ilaa dee duruq yar oo gaar ah marka lagu samaynayo mooyaane weligoodba damiirku waa macrifo weligiiba ismu ishaaruhu waa macrifo weligiiba ismiga mawsuul waa macrifo nakiro maba noqdaan iminka damiir nakira akeen laguma odhan karo ismu ishaare nakira akeen laguma odhan karo ismi mawsuul nakira akeen marnaba laguma odhan karo sidaa horta ogo weligoodba qaybtaasi waa macrifo qaybta mutaradidkiihi waa ismiga daahirka ah ismiga daahirka ah ee damiir iyo ismi mubhamatoona aan ahayn sida rajul oo kale calamna aan ahayn sida rajul iyo kitaab oo kale hadda ereyga kitaabi waa nakiro markuna alna wadan mudaafun limacrifana uuna ahayn kitaab sidaa markuu yahay waa nakiro haddaan doono kitaab inaan macrifo ka dhigo maxaan samayn kitaabkan al uun baan ku dari maxaan ugu dhawaaqi markaa alkitaabna waa macrifo kitaab waa nakiro alkitaabna waa macrifo laba xaaladood buu kitaabku macrifo noqonayaa markaan al ku darsadeen alkitaab idhaahdo iyo markaan mudaafun limacrifa ka dhigo een kitaabii idhaa ama kitaabu muxamed an idhaa labadaa xaaladood buu macrifo noqonayaa mutaradidkiina wakaa baabu nakirati nakirada iyo walmacrifati macrifada baabkoogii weeyi kani alismu ismigu darbaani waa laba nooc axaduhumaa midkood annakiratu waa nakiro mid weligiiba waa nakiro wehiyal aslu iyada ayaa asal ah oo nakirada ayaa asal ah macrifadana ka asalaysan sida siba weyhi iyo jumhuurtu ay qabaan jumhuurta iyo siba weyhi baa sidaa ku tegey inay nakiradu asal tahay waayo macrifada oo dhani waxay hoosgelaysaa nakiro ayay hoosgelaysaa cagsise ma aha nakiradu markay nakiro noqonayso shay ereyga nakiro ka dhigo oo ay u baahan tahay ma jiro laakiin macrifadu markay ereyga macrifo aad ka dhigayso shay macrifadan ka dhiga ayaa loo baahan yahay oo ama takallum ah ama khitaab ah ama haybe ah ama ishaaro ah ama silo ah ama al ah ama alidaafa ila almacrifa oo kale ah laakiin nakiradu rajul calaamad aad odhanaysa nakiray ka dhigaysaa ma jirto sidiisaba rajul waa nakiro laakiin yaa nakiro ka dhigay dee jiro wax nakiro ka dhigay sidiisanuu nakiro ku yahay laakiin arrajul haddaan al ku daro waa macrifo yaa macrifo ka dhigay baynu odhanaynaa arrajul markaan idhaa dee asha ku jirta ashanaa macrifo ka dhigaysa kolka eeg macrifo shayga shayga faraca ah lagu gartaa faraca astaantiisu calaamad dheeraadu u baahdaa shayga asalkiihina calaamad uma baahdo macrifadu inay farac tahay waxaa lagu gartay calaamad dheeraaday u baahan tahay sidii ashii iyo idaafadii iyo ishaaradii iyo ismigii mawsuul iyo waa farac dee laakiin nakiradu shay dheeraada uma baahna hadda waxaa laga hadlay habeenka iyo maalinta yaa asla yaase faraca farac iyo asal baan doonaynaa inaad qiimaysiin habeenka iyo maalinta yaa asla yaase faraca habeen iyo maalin habeenka ayaa asal ah maalintuna waa farac sidaa darteed culimada fiqhigu markay fiqhiga ka hadlayaan qofka labada dumara leh ama ninka labada xaasale waxaa la odhanayaa uun cadaalad sameeyoo habeenba mid la joog arki mayna kiyoo la leeyahay cadaalad sameeyo maalinba mid la joog eeg fiqiga maad ku aragteen maalinba mid la joog maalinba mid la joog lama yidhah laakiin maxaa la yidhahyo sida tooska inoogu qoran habeenba mid la joog baa ku qoran maxaa maxaa dhacay talow maalintii malaa waa la shaqeeyaa dee dad habeenkii shaqeeyaa jire dadan shaqaba hayn baa jire eh? maxaa loo odhan waayey maalinba mid la joog maalintu waa farac waa taabic habeenkii ciddaad la joogtunbaad maalintii la joogaysaa waxaynu ognahay haddaba maalintu inay farac tahay waxa daliilu ah shay maalinnimada keena ayaa jira oo calaamad dheeraada ah waa cadceedda soo baxaysa laakiin habeenku waa asaloo calaamad dheeraada uma baahna wax dhulka intuu soo baxo habeenka dhigaa miyuu jiraa ma jiro waxaa la ogyahay calaamadda asalka iyo faraca lagu kala gartaa waxa weye faracu astaan dheeraada u baahdaa haddaba macrifada iyo nakirada ayaa asal ah nakirada ayaa asal ah waayo erey erey uma baahna shay nakiro ka dhigta laakiin macrifadu waa farac waxay u baahan tahay wax macrifo ka dhiga sida ashi iyo idaafadii alismu ismigu darbani waa laba qaybood axaduhumaa labadaa qaybood midkood annakiratu waa nakirada wahiya al aslu iyadaana asal ah wahiya kullu ismin waa ismi kaste ismiga oo shaa'icin ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya ismiga oo laa yakhtasu una la khaas noqonaynin bihi isaga waaxidun midi duuna aakhara ka kale la'aantii ka rajulin oo kaleba weeyi nin wa farasin oo kaleba weeyi faras wa kitaabin oo kaleba weeyi kitaab nakiradii baa laynoo tilmaamayaa waa kulusmin ismi kaste ayaa nakiro la maxaa baxay markaan kullu kulusmin idhaahdo ficil iyo xaraf ayaa baxay oo ismi ma aha maxaa soo galay markaan kulusmin idhaahdo ismi oo dhan ayaa soo galay ismigaasoo shaa'icin ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya ismigani waa shaa'ic fii jinsihi jinsigiisa ayuu ku faafaya waxay ka dhigan tahay nakiradu waa ismiga shaa'ica ah een la kala lahayn ee la wada leeyahay hadda rajul ama nin haddaan soo qaadanno rajul waa nin ereygaa rajul ah maynu kala leenahay mise waynu wada leenahay ragga meesha fadhiyo oo dhan bal sidaa u eega magaca rajul ah ma la kala leeyahay mise waa la wada leeyahay waa la wada leeyahay waayo kuma odhanaya anuunbaa ah inta meesha fadhidee kale rajul maaha kuma odhanaya ma jirto waa shaa'ic fii jinsihi jinsiga rag ah magaca rajul ah wuu ka dhexeeyaa oo wuu ku faafay bal haddaba ra'sun qiimee ereyga ra'suni ma magac la wada leeyahaa mise waa madaxe mise waa la kala leeyahay rasun waa lawada kuma odhanaya kayaga unbaa rasiya adiga kaagu muxuu noqonaya markaa markuu ninkanuni noqday madax eeg rasun madaxa oo dhan baa rasi wada noqonaya yadun magaca gacanta oo dhan ba ayaa yadun wada noqonaysa rajulun waa nakiro haddaba wax noocaas oo kale ihi wahiya kullu ismin ismi kasta weeye ismiga oo shaa'icin ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya ismiga oo laa yakhtasu bihi uuna la khaas noqonayn waaxidun midi duna aakhara ka kalena aantii lama kala leh ka rajulin oo kale wey raggu rajul way wada leeyihiin wa farasin oo kale weeye rajul raggoo dhan baa wadale leh farasin faraskoo dhan baa wada farasin waa faraskii faraskoo dhan ayaa wada leh farasin waa faras talow ereygaa farasinihi ma faraska labaa mise waa faraska dhadig mise waa labadaba magac ka dhaxeeya oo dadoo kala ah maxaad u malaynaysiin hadduu farasku yahay ka lab kadhadig maxaa la yidhaahdaa hadduu yahay magac ka dhaxeeya ka lab maxaa la yidhaahdaa su-aasha aynu u baahannahay ereyga faras ah ka warrama in badan may nagu soo noqnoqday magaca farasihi yaa culimo farasku ma magaca ninka ka lab ee faraska la yidhaah unbaa mise waa magac ka dhaxeeya mise waa magac dhadiga makallabuun baa la yidhaahdaa mise wuu ka dhexeeyaa okay geenyaa la yidhaha gabadha geenyaa la yidhaha yaan gabadha yaynaan odhan ilen af soomaaliga inaan ku ciyaarna maaye ya af soomaaliga geenyaa la yidhaha haddaba carabiga maxaa la yidhahdaa markaa tadhadig ya faraska dhadig maxaa la yidhahdaa culimo mise waa luqeah la soo baadhaynu nidhahnaa yaa xijirun baa la yidhaha xijirun xijirun ha mar waa dhabta marna waa geenyada wa farasin faraska oo dhan ayaa wadale waa magac nakira ah wa kitaabin kitaabkuna waa kitaab oo dhan kanan hayaa waa kitaab kaadad u waa kitaabuun kutubta oo dhan ayuu ka dhexeeyaa markaa wa taqriibuhaa haddaan soo dhoweeyo ila alfahmi fahanka haddaan u soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaa annakiratu nakiradu kullu maa salaxa waa wax kastoo u suubada dukhuulul alifi wallaam al inay dusha ka gasho calayhi dushiisa shay kaste oo al ay xagga hore ka mari karto alba hadday xagga hore ka mari karto oo al uu qaadan karo mu'afira ah mu'afira shardiye nakiro ayuu noqonayaa shaygaasi alba haduu qaadanayo rajul ka warrama ereyga rajul waa nakiro waayo albuu qaadanaya oo maxaa la odhan rajul alrajul imra'atun ka warrama waa nakiro waayo albay qaadanaysaa oo maxaa la odhanayaa almar'atu thawbun ka warrama thawbun waa nakiro waayo athawbu baa la odhanayaa athawbu wa taqriibuhaa haddii la soo dhoweeyo ila alfahmi fahanka loo soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaahdo kullu maa shay hiya kullu maa waa wax kaste oo salaxa uu suubado dukhuulul alifi alifi inay gasho wallaami iyo laamba calayhi dushiisa ka rajulin oo kale weeye rajul oo nin ah wamra'atin oo kale weeyi oo gabadh ah wa sawbin oo kale weeye oo mara ah ama khamiis ah waxaynu ognahay haddaba culimo saddexdaa ereyba waa nakiro dhinac haddaan ka eegna lama kala leh waa kullu smin shaa'iq fii jinsihi dhinac haddaan ka eegnana albay aqbalaysa oo maxaa la odhan karaa rajul arrajul imra'a almar'a thawb athawb albu inoo wada qaatay oo wad haysaa waxaa kalood eegtaa bal hadda u fiirso erayga arrajulihi al ma qaadanayaa alrajul al ma aqbalayaa ha ha odhanin waa maya jawaabtu sheekh qof soo jeedo ma toosin kartaa hadduu soo jeedo ma toosin kartaa waa maya soo maaha jawaabtu ereyga alrajul al ma qaadan karo waayo dee wuuba sitaaye ashanuu sita tu aan ahayn baa lagu leeyahy muu qaadan karaa al yarood hadda sidata ma ku dari kartaa alrajul jawaabtu saw maya ma aha dee alrajul al ma qaadan haddaba maaha nakiro sawka dee ashiiba wata laakiin rajul al wuu qaadanayaa oo maxaan odhanayaa rajul arajul maadaamu rajul uu al qaadanayo rajul maadaamuu al qaadanayo waa nakiro isagu erey kastoo al qaataana waa nakiro mid kastoo al qaadan waayaana waa macrifo ana hadda alma qaadanaysaa ana ereyga ana ah carabi alma ku dartay al ana miyay jirtaa ma jirta dee sidaa darteed kol hadduuna al qaadanaynin muxuu noqonayaa macrifuu noqonaya waxa al qaadan waayana waa macrifo ka al qaataana waa nakiro ow amase kullu maa shay kasta weeyi oo waqaca dhaca mawqica maa kii meeshiisa yasluxu uu suubanayey dukhuulul wallaam al inay gasho calayhi dushiisa kadii oo kaleba weeyi oo bimacnaa saaxibin ah waa dii oo bimacnaa saaxibin ah maxaynu qaadannay ereyga dii waa saaxiib markay tahay diidgu waa nakiro sideeda al ma qaadanayso laakiin mid al qaadanaya ayay meeshiisa dhacday haddaba eeg u fiirso nakiradu waxa weeyaan waxa al qaadan kara ama mid al qaadan kara meeshiisa dhaca ee ashaasina ay mu'airada tahay mid wax raadaynaysa ay tahay mu'airo waxa weeye ereyga macno dheeraad ah ku soo dari karaysa markay tahay ow kullu maa amaa waa shay kaste oo waqaca dhaca ama dhacay mowqica maa kii meeshiisa yasluxu uu suubanayey dukhuulul alifi wallaam ali inay gasho calayhi dushiisa kadii oo kaleba weeyi oo bimacnaa saaxibin saaxib macnihiisa xambaarsan saaxib oo kale ayay macnihiisa xambaarsan tahay haddaba ashaasi haddii ay mu'ahiro noqon weydo ama macno dheeraada ay soo kordhin weydo macrifu iska ahaan karaa ashu haddayna mu'ahiro ahayn zaa'iday noqoni hadday zaa'ido noqotana man wax macno ay soo kordhinaysaa ma jirto macno ay soo kordhini ashaasi ma jirto markaa waa gabayga sharaxeennu qorayo oo kale asha ku jirta ra'aytu lwaliida bna alyaziida mubaarakan shadiidan biacbaa'i alkhilaafati kaahilu gabayaaga odhanaya ra'aytu lwaliid bna lyaziidi mubaarakan shadiidan biacbaa'i lkhilaafati kaahilu wuxuu gabayaagu leeyahay ra'aytu waxaan arkay buu yidhi alwaliid bna lyaziid mubaarakan isagoo ah isagoo ah haddaan idhaha mubaarakan xaalan ka dhigaya haddaan ra'aytu waan ogaaday an idhaahdana mubaarakan mafcuulu haani baan ka dhigayaa ra'aytu waxaan arkay ama ra'aytu waan ogaaday alweliida bna alyaziid ayaan ogaaday mubaarakan la barakeeye ayaan ku ogaaday shadiidan welibana ay adag tahay ama ay daran tahay biacbaa'i alkhilaafa khilaafada culayskeega dartii kaahilhu qoortiisa iyo tunkiisu ninkaas khilaafadii baa la saaray waa alweliid ibnu khilaafadii baa loo dhiibay oo khaliif ayuu noqday alla maxaa qoortunka laga cusleeyey ama ha ahaado xisaabtan dee ilaahay uu kala xisaabtamayo sidii ummadda u maamulay ama ha ahaado mas-uuliyadda loo dhiibay culayska ay leedahay ha ahaado alwaliid ibnu yaziid ibnu cabdulmelik baa la odhan jiray ninkan ragga qaarkood waxay yidhaahdeen sida sharaxeenna hoosta kale uu qorayo waxyaaba aan fiicnayn ayuu ku kacay waxyaaba aan wanaagsanayn ayuu ku kacay wuxuu ka faashan jiray kutubka kitaabka qur'aanka ah mararka qaar intuu sidaa uu soo qaado qur'aanka ayuu saa odhan jiray sidaa markaasuu odhan jiray sadarka koobaad ee bogga midig ama sadarka saddexaad ee bogga midig ama sadarka tobnaad ee bogga midig waxa iiga soo baxa ayaan yeelanaya saasuu u kala jeexay kitaabku saa odhanaya markaasuu sadarkaa u tegaya maanta maxaa ii soo baxay buu odhanaya markaa halkaasuu odhanaya ama farxaya ama naxaya maalin buu kitaabka qur-aankaa soo qaadayoo sida sharxii hoose qorayo sidaa ayuu kitaabkii u kala jeexay markuu sidaa u kala jeexay waxaa u soo baxay sadarkii uu sii qabsaday ma garan wastaftaxuu wa khaaba kullu jabbaarin caniid wastaftaxuu wa khaaba kullu jabbaarin caniid istiftaax iyo furasho ayay dalbayaan alla ayaan daranaa ama waxaa hoogay qofka jabbaarka ah ee isla weyn ee caniidka ah ee madaxa adag kaa ayaa hoogay waxay sheegaan sida kitaabkeennu qoraya sharaxa hoose musxafkiiba inuu jarjaray uu googooyey muxuu idhi laakiin gabayganuu tiriyey tuhandidu kula jabbaarin caniidin fahaa ana daaka jabbaarun caniidun idaa maa ji'ta rabbaka yowma xaashiriin faqul yaa rabbi mazaqanii lwaliidu tuhadidu waxaad u hanjabaysaa kulla jabbaar nin kasta oo isla weyn caniidin oo madax adag fahaa baraaruge ana anigu daaka kaasaanahay jabbaarun madaxisla weyn caniid ee madaxa adag ninkaa jabbaarka caniidkii waa aniga idaa maa ji'ta markaad u timaadda rabbaka rabbigaa yowma xashrin qiyaamada kitaabka qur-aankaa buu la hadlaya qiyaamada markaad rabbigaa u timaaddo faqul waxaad tidhaa yaa rabbi masaqani lweliidu rabbiyow waxa isoo googooyey weliidbe waa arrin runtii khatartiisa leh waxaa la tilmaamaa ninkii ma ma noolayn maalintu sidaa sameeyey ilaa maalmo yar maalmo yar ayuu noolaa ilaahay boqortooyadiisii ayuu baabi'iyey isagana waa kii qoorta laga jaray ee kurkiisa laga laadlaadiyey suurka waxaynu dareemaynaa qofku dee waa halisyo badan iyo waxyaabo badan baa soo dhacay oon fiicnayn in laga warramo waayo qofka muslimkiii ilaahay baa xisaabaya ma og tahay laakiin waxyaabo badan baa runtii ummadda dhexdeeda ka soo dhacay saddex saacadood baa dimashik berigii labada khilaaf ay la kala wareegayeen dowla umawiya iyo dowla alcabaasiya ragga qaar baa yidhi saddex saacadood ayay magaaladu xalaal inoo tahay dimashik baa la yidhi saddex saacadood baa laydinku fasaxay ciidankii saddex saacadood wax alla waxaa doontii sameeya waa magaalo idil oo caasimadii ummada muslimiinta ah oo dad badan oo beriihi ah ay ku nool yihiin saddex saacad oo xaggay ka keeneen talow saddexda saacadoo ku sameeyey waa makaba saddex saacadood baa nebi maxamed loo fasaxey bay yidhahdeen idinna idinna maanta saddex saacadood baad fasax tihiin markaasuu ciidankii sidaa u galayoo waxaa ka dhacay waxaan la malaysan karaynin waxa dadka maalinta maalin qura wandhay dadka lagu dilay waxaa lagu qiyaasaa culimada taariikhdu inay konton kun oo qof ka badnayd waxaa meesha waa lagu baaba'ay ma og waxaynu haynaa markaa gabayga haddaba maxalu shaahidkeennu waa alwaliid ra'aytu lweliida alwaliida waa albaa gashay ma nakiru ahaa kol hadday ali gashay nakiru ahaa miyaynu odhanaynaa ma nakiro maxaynu nidhaahnaa haddaba ashan ayaan mu'ahiro ahayn ama ereyga aan macrifanimo ku soo kordhinaynin maadaamoo ashu ayna mu'ahiro ahayn ama ayna erayga macrifanimo ku soo kordhinaynin ereygani waa macrifunbuu iska ahaabaynu odhan wa taqriibuhaa nakirada haddaan soo dhowayno ila alfahmi fahamka haddaan u soo dhowayno an yuqaala waa in la yidhaahdo annakiratu nakiradu kullumaa waa shay kaste salaxa uu wanaagsanaado dukhuulul alifi aliftu inay gasho walaami iyo laamtu calayhi dushiisa ka rajulin oo kale weeye wa mra'atin oo kale weeye wa thawbin oo kale weeye ow amase kullu maa shay kasta weeye oo waqaca dhacay mawqica maakii meeshiisa yasluxu uu suubanayey dukhuulul alifi alifi inay gasho wallaami iyo laami inay gasho calayhi dushiisa kadii oo kale weeyi oo bimacnaa saaxibin saaxib macnihiisiiya wadarbu thaani qaybta labaad qaybtaasi waxay ahayd nakiradii wadarbu thaani qaybta labaad almacrifatu waa macrifadii qodobka labaad ee cashirkeennani waa macrifada macrifaduna waa qayb u baahan inaynu warbixin ama ka aragno ama aynu dee wax ka qaadanno ayaa lagama maarmaana wa darbu thaani qaybta labaad almacrifa waa macrifadii wahiya macrifadu sitatu anwaacin waa lix nooc toddobana waa laga dhigaa ajruumigeennii shan buu ka dhigay sheekheennanina lix nooc buu ka dhigay maxay ku kala duwan yihiin talow ma kala duwana waa isku miduun waayo ajruumigu markuu tirinayey wuxuu sheegay calamka waa kow wuxuu sheegay damiirka waa laba wuxuu sheegay almucaraf bial waa saddex wuxuu sheegay almudaaf liwaaxidin min almacaarif waa afar wuxuu shan ka dhigay alismu lmubham haddaba inagu markaynu lix nee leenahay uu sheekheenani lix ka dhigay ismigaa mubhamkumaa laba u kala jebinaynaa waxa weeye ismiga mubhamkiihi ismu ishaare iyo ismi mawsuul labadaa ayuu noqonayaa wadarbu haani qaybta labaad almacrifatu waa macrifadii wahiya macrifaduna sitatu anwaacin waa lix nooc almudmaru waa damiirka ereygan mudmarna waa la yidhaahdaa damiirna waa la yidhaahdaa labadaba waa loo yaqaanaa haddii mudmar aynu nidhaahno ereyga mudmarku min alidmaar buu ka keentay idmaarkuna waa alikhfaa carabtu waxay yidhaahdeen admartu shaya shaygaa waan qariyey ay akhfaytahu ay akhfaytuhu wa satartuhu haddaba mudmarka waa shay la qariyey e wuxuu magacani xaqiiqo ku yahay ama sax ku yahay sidaynu ognahay maadaamu mudmar yahay mustatirka ayuu xaqiiqo ku yahay mustatirka ilan mudmar waa mid la qariyey mudmar waa mid la qariyey damiirka qarsoonina dee idrib marka lagu dhaha ijlis halka ayaa ku hoos qarsoon ijlis marka lagu yidhaa anta ayaa kaasuu kolkaas sax ku yahay qarintii kaasay ku xaqiiqoobaysaa laakiin damiirka muuqda in mudmar loo bixiyo ma ahayn ilayn wuu muuqdaabe markaan darabtu idhaahdo yaa damiira ta'da dee ta'diima mudmarba maa la qariyey mise way muuqataaba way muuqataa kaasoo kale markaa xaqiiqo ku noqon mayso halkaasay la mareen ragga qaarkood culimmada qaarna waxay yidhaahdeen ereyga mudmarihi maadaamuu ahaa al ikhfaa oo qarin uu ahaa waxaa la qarinayaa waxa weeye codka damiirka ayaa inta ugu badan shiddadu ay ka maqan tahay xagga tajwiidka marka la joogo xuruuftiisa ayaa rakhaawo iyo iskaga badan sifaadkii noocaa ahaa ee sifaadka shiddada ah ayaa ku yar way ku jiraane way ku yar yihiin baa la yidhi kolkaa ikhfuu ama idmaarku waa xagga cod ahaan iyo sifa ahaan ayuu damiirku mudmar yihi u qarsoon yahay kaana waad ila socotaa waa almudmar culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen halkaa mudmar aynu ka leenahay damiir baanu odhanaynaa bay yidhahdeen damiir damiir haddaba damiirku waa maxay damiir marka la sheegayo waa maxay damiirku min adumuur buu ka yimid dumuurkuna waa farasku markuu gaajoonayo uu intuu aad boga iyo beerku isku dhagaan xilliga la eryayo ama tartanka la gelinayo oo kale waxay carabtu caado iyo dhaqan u lahayd faraska marka la eryayo lama dhergiyo haddaad adiguba dee soomaalidu way taqaanay adigu markaad cararaysa ama aad jimicsanaysa haddaad biyo ka dheragto ka waran ama cunto aad ka dheragto ka waran waa khatar weeyaan calooshaada xataa khatar baa laga yaaba adiga laftaadu inaad ku geshid cuntadaa waxay samayn jireen faraska way gaajaysiin jireen marka la yar gaajaysiiyo ee cunto iyo raashin calooshiisa ku jira oo cusleeyaa ayna jirin ayaa meel dugsiya lala raadin jiray dugsigaasaa lagu xidhayaa markuu diiro dhidid yari ka soo boodo markaa ayaa dhiigga faraska caadi u shaqaynayaa markaasaa tartanka la gelin jiray soomaalida waxaan arkay nin anigu waxaan arkay nin aad moodo markuu tallaabsanayo sida bakaylaha inuu u boodayo da' buu ahaa horay horay da' buu ahaayo saasuu u yar boodayay sidaa waxaa la ii sheegay markuu dhallinyarta ahaa faraska la iibsanayo ayaa lagu tijaabin jiray orad wuxuu ka qabo waxaa la odhanayaa hebelow ise sii daa waa la sii daynaya faraska iyo ninkaasi inay kala badiyaan ayaa la eegayaa kolka waxyaabo badan baa faraska lagu qiimayn jiray laakiin marka la doonayo in la eriyo cuntadana waa laga yar xidhi jiray dugsina waa lagu xidhi jiray markuu diiro ayaa tartanka faraska la gelin jiray sidaynu ognahay dee fardu waa wax la tababaro nin odayaa maalin berigii libaaxu jiray ayuu idhi faras baan soo fuuloo sonkorta ayaa qaali nagu ahayd buu yidhi wax kaste sonkortaasi way nagaga qiimo badnayd buu reerkii baan isyidhi buu hadiyad u qaad sonkor ah go'aygii baan qaadoo sonkortii baan ku xidhay buu faraskiina waan fuulay anigoo sonkortii i oo hadiyad qaaliya reerkii u sida ayaan ka baqay buu inuu libaaxu gabalku intuu ii dhaco dhexda igu helo markaasaan faraskii sii daayey buu anoo libaaxa ka baqaya waxaan arkay buu faraskii oo meel adag iyo si adag u boodaya iyo sonkortii go'a ku xidhnayd oo furatay oo daadanaysa markaasaan mar qura sii daayey buu yidhi faraskii xakamiyaan haysto gu'i ku yuurursaday inta yar qabaan isidhi buu yidhi intaan ka booday buu yidhi faraskii ayaan faraska hortiisa hore ku dhacay buu yidhi faraskiibaa iga daba yimid oo addinkiisii hore ayuu halkaa wadnaha igaga soo aaday buui wuu iga tafayaayo dhulka ayuu addinkiisu gaadhayaa buhi hadduu igu qabto saddexdii lugood ayaa dhulka u galay faraskii addinkiisiina saasuu ii duldhigay buu yidhi iguma mudin farduu way tababarnaayeen waa la yaqaanay oo faraska waxa laga yaabaa dooxyada waa lagaga boodi jiray soomaalidu dooxyada way kaga boodi jireen inta waraarada iyo meelaha jeexeen laga tallaabi karaynin inta faraska xaggan laga soo joojiyo ayaa lagu qiyaasayaa farasku inuu xagga kale uga dhaco dad soomaaliyeed waxa jira intay fardaha sidaa ku dayeen ay kaga boodeen dooxyo naftu ay ka dhacday kii faraska saarnaa ayaa isagoo meyda halkaa ku dhacay fardaha waa la jiray carabta laftoodu saasay ahaayeenoo farasba faraska uu ka boodada dheeraado ayuu ninkiisa dili jiray farduu markay salaan way isku boodi jireen soo kolka xagga boodada say ugu kala sarreeyaan ayaa qofka loogu sallixi jiray inuu ka kale u dilo haddaba minadumuur buu ka yimid damiir haddaynu nidhaa damiir waa minadumuur waa gaajada iyo boglaalida wey damiir minadumuur kuufiyiinta nimanka loo yaqaanaa damiirba way iska daayeen iyo mudmarba oo waxa weeye kinaayo iyo makni bay iyagu qaataan waa kinaayo ama makni ayay iyagu qaateen cinda alkuufiyiin almudmaru waa darbu haani qaybta labaad almacrifatu waa macrifadii wahiya sittatu anwaaci waa lix nooc ajruumigu shan buu ka dhigay inana lix baynu ka dhignay culimada ahlu taxqiiquna toddobay ka dhigi doonaano munaadaha qaybta la yidhaha annakira almaqsuuda ayaa macrifada ku jirta annakira almaqsuuda waa macrifo qaybtaasaa macrifada ku jirta markaa almudmaru waa damiirka wahuwa acrafu habaana ka ugu macrifaysan damiirku waa ka ugu macrifaysan damiirka ayaa ugu macrifaysan bacda lafdi aljalaala uma alcalamu waa calamka uma buu isticmaalay umadu maxay sheegaysaa damiirku waa number waaid buu haystaa raqam waaxid buu haystaa yaa aaniga raqam aaniga haysta wa uma alcalamu calamka ayaa nambarka aaniga ah haysta haddaba ereyga calama luqada buurta loo yaqaanaa buur calamku waa magaca dadka loo bixiyo ama dhulka loo bixiyo ama xoolaha loo bixiyo raggan iyo culimmadan meesha fadhida nin kasta magiciisu waa calam sida buurtu ay u dheer tahay buu magacaagu u dheer yahay soomaalidu waxay tidhaahdaa dhegta iyo isha iyo ma da'aweyn bay yidhaahdeen ma dhegta mise isha dhegta ayay yidhaahdeen waxaynu dareemaynaa markaa maadaama oo dhegta iyo ishu labaduba ay yihiin laba aqoontu qofku ay ka gasho ama ay ka gaadho inay aqoonta dhegtu ay tahay aqoon qaaliya ayaynu garanaynaa dhegtu waa magacaaga ayay dhegtu haleelaysaa uma alcalamu waa calamkii calamku buur ayuu ahaan jiray haddana waxaa looga jeedaa magacyada ama wax nool ha loo bixiyo sida magacyadeenna oo kale ama waxa noolayn ha loo bixiyo sida magaalooyinka hargeysa iyo markaad leedahay burco berbera gebile boorama markaad saas oo kale leedahay magaalooyinka noocaas oo kale ah aynu tirsanno waa la tirsan karaa uma alcalamu uma alishaaratu waa ishaaradii qaybta saddexaadna alishaara waa qaybta saddexaad ishaaradan ismu ishaara loo jeedaa waa martabada saddexaad ismu ishaaruhu martabada saddexaad waxaa isna ku jira munaadaha nakirada maqsuudada a ah la yidhaah ayaa martabadaa saddexaad soo gelaysa markaynu toddobada ka dhigayno ismu ishaaruhu waa haada kan oo kale markaad leedahay haada ama daa waa ninka markaad farta ku fiiqayso ama tii oo kale markaad leedahay tii ereyga tii ih af soomaalina uu noqonayaa af carabina uu noqonayaa tii ama taa oo kale taa tacaal yaa taa ereyga taa ah af soomaalina uu yahay af carabina uu yahay tadaakhulu luqatayn weeye taa iyo tii iyo waa ismishaare waa macrifo weligood waa gabadh kuu dhoweeye ama tilka waxyaabaha noocaasoo kale ihi sidaa ayay u shaqaynayaan oo noocaa ayay shaqadoodu tahay waa ismulishaaraha ismulishaaraha waxaa la yidhaahdaa nacaskaa lagula hadlaa ama doqontaa lagula hadlaa sababtuna waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay soomaalida ku mahmaahdaa doqon qalin farweyn baa wax loogu qoraa waxay ka dhigan tahay waxa kaa qarsoon ma aragtide wixii farta laguu saarunbaa taqaanaa ismu ishaaru waa wax farta laguu saarayo haadaa waa kan waa inta badan baa nacaska lagula hadlo aqraadiisa qarad kamida weeye in nacaska lagula hadlo mar kaste ma aha laakiin haddii haadaa lagu yidhaa ogow inuu qofku ku maagan yahay nebi ibraahim markii sanamyada uu burburiyey maxay ku yidhaahdeen markay u tageen ahaada aladii yadkuru aalihatana mawmalawayasailmagiciisa way garanayeene hada aladii yadkuru aalihatana saw kuwii lahaa samicnaa fatan yadkuruhum eh, yuqaalu lahu ibraahim saw kuwii soo magacaabay maxay kolka haada aladii yadkuru aalihatakum waxa wey waa yasid waa marka lagu yasayo ayaa ama nacasnimo ha lagugu yaso ama aqoon kale ha lagugu yaso ismu ishaaraha waa laguu bixinaya ulaaika aabaa'i faji'nii bimilihim waa yasid ulaaika aabaa'i nacas baa tahay weeye aabbayaashay aan kutusee kaalay buu yidhi wakuwaa haddaan afka ka sheeg sheega garan maysid buu yidhi elenacas baa too indheergarad ma tiide fartuunan kuu saara buu yidhi ulaa'ika aabaa'i wakuwaa aabbayaashay abtirsiintaydii wata sida xidigaha u muuqata faji'nii bimilihim mid lamida ii keen buu yidhi haddaba ulaa'ikadu waxay ahayd sideedaba maagid waa ismu ishaaraha ulaa'ika baa ka mida uma almawsuulu waa mawsuulka oo ka afraad ah uma almawsuul waa ismiga mawsuul waana derajada afraad waa alladii iyo allatii iyo alladaani iyo allataani iyo alladiina iyo allaati uma almucarafu waa ka la macrifeeyo bilaadaati aadaadka oo martabada shanaad ah ka asha wata sheekhu uma almucarafu bilaadaati wuxuu u yidhi waxa la garan waayey ereyga shayga macrifada ka dhiga qole waxay idhahdeen albaa ereyga macrifo ka dhigaysa arajul ashaasaa macrifo ka dhigta qolana waxay yidhaahdeen meyi-e asha hamsuhu waa hamsatulwaslie laamka oo qura macrifaynaya oo arrajulu yaa macrifo ka dhigay laamka oo qura ayaa macrifo ka dhigaya qolana waxay yidhaahdeen mey-e hamsuun baa macrifo ka dhigayo laamkuna waa laamulfaariqa oo hamsatulistifhaam iyo hamsahan tacriifka abuu ah kala saaraya haddaba saddexdaa qowl sheekhu inuu u bambaxo ayuu diidan yahay yaad raacsantahay in la yidhaha buu diidan yahay hadduu suma almucarafu bial yidha ayuu raaci lahaa qoladii ashaa wax macrifaysa tidhi haduu uma almucarafu bilaam yidhaahdo yuu raaci lahaa qoladii laamkaa wax macrifeeye yidhi hadduu uma almucarafu bilhamzati yidhi ayuu raaci lahaa qoladii hamsaha wax macrifeeye tidhi wuxuu yidhi war hadalkaagani hadal caama ha noqde nin kastaaba qowlkiisii ka dhex raadsade uma almucarafu bilaadaat ilay naxwuu akhriyayaa naxwaana waxaa la doonayaa aqwaashii in laga dhadhansan karo nin kastaaba ka dhex arki karo uma almucarafu bilaadaat warkii aadaadka lagu macrifeeyey aadaadkaasi albay noqon karaan oo laamkay noqon karaan oo hamsahay noqon karaan waa arrajul ashu ama jinsiye ha ahaato ama cahdiye ha ahaato wasaadisuka lixaad maa udiifa eeg wasaadisudii uma iskuguma cadfin inta horeo dhani wada uma umay ahaayeen laakiin wasaadis uma saadisu maa udiifa ma odhan uma meesha ma keenin muxuu ina yidhi wasaadisu ka lixaad wow buu ku cadfay ka lixaad ee macaarifta lixaad waa maa udiifa ka la idaafeeyey ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey oo minhaa kuwan hore ka tirsan mid kuwan hore kamida ka loo idaafeeye mudaafnuleyhi wowga uu noqdo masalan maxaa ka mida waxaa ka mida culimo markaan doonayno mid damiir loo idaafey bal hadda kitaab nakiruu ahaaye damiiru idaafe kitaabii bal haddana calam u idaafe kitaabu muxamed bal haddana ismi ishaare u idaafe kitaabu haada bal haddana ismi mawsuul u idaafe kitaabu ladii bal haddana mid alwata u idaafe kitaaburajuli mayla socotiin haddaba kan mudaafka ihi martabada u dambaysa maleh oo uma ma keenine kolba mudaafunileyhigiisu halkuu yaallo unbuu yaallaa mudaafunileyhigu halkuu yaallaa mudaafunileyhigiisu unbuu la martabo yahay ilaa damiirka ka loo idaafeeyo mooyaane maxaan idin idhi mudaafun ilayhiga ayuu la martabo yahay ka damiirka loo idaafeeyo mooyaane haddii damiir loo idaafeeyo ka damiirka loo idaafeeyo bal hadda u fiirso isagu fii martabati alcalam buu yaalaa ka damiirka loo idaafeeyaa waa fii martabati ayo fii martabati alcalam buu yaalaa ka calamka loo idaafeeyaana waa fii martabati ayo fii martabati calam buu yaalaa ka ismu ishaare loo idaafeeyaa waa fii martabati ayo fii martabati ismu ishaaruu ka ismi mawsuul loo idaafeeya waa fi martabati ayo fii martabati ismi mawsuul wahaakada haddaba martabada labaad macaarifta lixda ah yaa isku haysta martabada labaad imise shay martabada labaad ku jira saddex shay martabada labaad ku jira calamku sow martabada labaad maaha almudaaf ila alcalamna sow martabada labaad maaha almudaaf ila damiirna waa aya markaa almudaaf ila damiir waa martabada labaad laakiin muttafaq maaha waa mas'ala khilaafi iyadu wa saadisuka lixaad maaka weeyaan udiifa la idaafeeyey ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey oo minhaa kuwan hore een hadda soo tirinaynay uun ka tirsan wa huwa isagu waa mudaafka eh fii rutbati maakii derajadiisa ayuu yaallaa udiifa ilayhi loo idaafeeyey kolba mudaafun ilayhigiisa derajadiisuunbuu oolayaa ila lisma ismiga almudaafa la idaafeeyo ila damiiri damiirka loo idaafeeyo mooyaane oo fa innahu ka damiirka loo idaafeeyaa fii rutbati alcalam calamka derajadiisa ayuu oolayaa waa martabada labaad wa yustathnaa waxaa laga soo reebay mimaa dukira waxyaabaha la sheegay waxa laga soo reebay ismullaahi tacaalaa ilaahay ismigiisa ayaa laga soo reebay fa innahu ismiga ilaahay calamun calam buu u yahay ilaahay wa huwa isaguna acrafu lmacaarifi macaarifta isaga ayaa ugu macrifaysan bilijmaac siday culimmadu ku ijmaaceen culimmadoo dhan baa ku ijmaacay eh, icraab lqur'aanka shihaabulmaxalli markuu ka warramayey wuxuu ku soo wariyey in siba weyhi lagu riyooday ama riyo lagu arkay waxaa lagu yidhi sheekhii naxwaha weeyaan yaa sibawayhi maa facala allaahu bika baa lagu yidhi war sibawayhi yow ilaahay muxuu kugu sameeyey wuxuu yidhi adkhalanii aljanna ilaahay jannadiisii ayuu igeeyey waxaa lagu yidhi bimaadaa war maxaad jannada ilaahay ku mudatay waxaa ka mida buu yidhi waxaan ku mutay qowlkaygii aan idhi ina smahu tacaala acrafu lmacaarif macaarifta waxa ugu macrifaysan ilaahay magiciisa subxaanahu wa tacaala ma cid baa ilaahay garanla cidna ilaahay ma garan la'a ka ismoodaya inuuna ilaahay garanaynin adilada agtaalla hadduu hoosu eegi lahaa wuu ka reebtoomi lahaa uuna ka waantoobi lahaa dafiridda ilaahay uu dafirayo iyo indhaadayga koonkan oo dhan baaba ilaahay calaamad u ah ilaahay deliil u ah ilaahay ku tusaya oo jiritaankiisa aad ku garanaysaa koonkan oo dhan eed ku garanaysaa beri baa la laysqabtayoo nin baa yidhi sidaynu ognahay gaalada dee qaar baa qaba wixii la arko uun baan anagu rumaynaynaa ama jira wixii jiraa waa wixii la arko wixii jiraa waa wixii la arko bes waxaanaan arkaynin ma jiro saasay qabaan qaar badan wixii jiraa waa wixii la arko saddex nin oo mulxidiin ah oo ilaahay diiday jiritaankiisaba ayaa magaalo yimid oo waxay yidhahdeen war sheekha muslimiinta noo sheega isaga laftiisaan doonaynaa inaan soo derderno isaga laftiisaannu ka yaabinaynaaye waa loo tilmaamay isagoo beer yar dhex fadhiyaa loo sheegay sheekh hebel sheekh haw baa la yidhi saddexdii iyagoo soo socday sheekhii u yimaadeeno waa saddex ninoo gaalo ah oo gaalnimo baxtiya ah oo welibana madhabka fidinaya haddana gaalnimada ah waxay ku yidhaahdeen sheekh waxaan ku weydiiyey hortan kii u horreeyey baa idhi sheekh waxaan ku weydiiyey ibliiska naar baa laga abuuray baad tidhaahdeen naar buuna haddana elah ku cadaabayaa baad tidhahdeen dabkuma isgubaabay yidhaahdeen dhimbiilumkol haddii ibliis dab laga abuuray sideebay caqligal u tahay in dab baa lagu cadaabayaa lagu yidhaha ilan dabku dabka ma gubee waa idin sidee bay haye adna maxaad qabtaa buuhi kii labaad kii labaadna wuxu uhi sheekh anna su'aal qabaa waxaan ku weydiinayaa baa ilaahayga aad caabudiin dee itus hadduu jiro itusaan arkee kii saddexaadna wuxuu yidhi sheekhana mid baan qabaa qadar baad ka sheekaysiine waa maxay qadarku bal iishee qadar iga dhaadhici bal wuxuu qadarku yahay qadar unbaad tidhaahdiine haddaad tiin muslimiinta qadarka iga dhaadhici sheekhii intuu xaggaa u yar bahiidhay beer buu joogayo ayuu dhoobadu markay adkaato adkaato adkaato soo maadan arag dhoobo aad u adkaato intay biyo ka dheragtay dhagaxa ka daran ayuu qaatayoo kii ugu dhawaayu bartaadaanka ku fujiyey uu gagabayoo dhulkuu ku dhacay dhulka markuu ku dhacay ayay labadii ka intay sheekhii qabteen ay yidhahdeen maxkamadda ha lainoo geeyo waa maxkamaddii muslimiinta maxkamaddii baaba sheekhii la ninkii oo dhaawacana waa la sidaa oo bestiyo cankii burburay markaasay yidhahdeen sheekh xaakimkii bay la hadleenoo dee waxaan doonno aan aaminsanaane eh, afkaanu wax ka weydiinay miyuu afka noogu jawaaba bay yidhahdeen su'aalaannu weydiinay su'aalihii halkaanu ka filaynay inuu noo jawaabo uunbuu dhoobada intuu qaaday miskiinka halka jooga dilay dee ninkanna waa dhaawicii sheekhii baa lala yaabay oo maxaakimkii baa la hadlay sheekhow dee nimanku af bay wax kugu weydiiyeene miyaad afuun ugu jawaabtid baa lagu yidhi dee sheekh jawaabtoodii bay sidani ahayd buu yidhi jawaabtoodii ayay sidani ahayd oo siday ku tahay in la yidhi jawaabtoodii wuxuu igu yidhi buu yidhi kii koobaad ibliiska dabbaa laga abuuray dabna waa lagu cadaabi baad tidhaahdeen dabku miyuu iskubaa waxaan ku leeyahay buu yidhi dhoobaa lagaa abuuray dhoobana waan kugu dhuftay dhoobadu miyay isxanuujisaa dee jawaabtiisii weeyaane hadduu xanuunsaday ilan dhoobaa laga abuuray dhoobana waan ku dhuftaye isagu ha ka jawaaba buu yidhi markaa waa jawaabtiisii wuxuu yidhi buu labaad ilaah aad caabudin haduu jiro itus waxaan leeyahay buu yidhi miskiinkan jiifa hadduu xanuunsanaya hana halkee ku xanuunaysa halka dee tus xanuunka hadduu jiro xanuunka itus ila waxay yidhahdeen wixii jira waa la arkaa kii saddexaadna wuxuu yidhi beertaydaad iigu timide maxaa ku keenay ile beertaydiibaad iigu timide qadar hadduuna jirin beertaydii maxaa ku keenay kolka saddexda nin waanu jawaabayay uunbuu yidhi ma dilaynin jawaabayga ahayd buu yidhi waad aragtaa halkaa culima waxaa inoogu jooga cashirkeennii insha allahu taala ala walam aayadda suurat lkahfi inoo soo saara suurat lkahfi inoo soo saara insha allah labiyo labaynu ka dhiganay laba maalmood iyo laba maalmood labada maalmood ee hore suuratulkaafi labada maalmood ee dambana kitaabka waxaynu eegaynaa culima suuratulkaafi aayadihii aan maraynay واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي waynu marnay aayaddaas aanu malayn soo maa aayadda ku xigtana iyadana waan marnay waqul ilxaqu min rabbikum faman shaءa falyu'min wman shaءa falyakfur inaa actadna lلظaalimiina naaran axaada bihim suraadiquha waxaan doonayaa aayadda sagaal ee aayaddaa sagaal iyo labaatanaad wa qul ilxaqu min rabbikum aayaddaa guruubyadii way inaga maqan yihiin aayaddaa waxaynu rabnaa insha allah laba sheekh inay istaagaan laba sheekh ayaa istaagaya nacam sheekh axmed soo dhowow sheekh axmed nacam soo dhowow cabdilcasiis soo dhowow cabdilcasiis nacam laga yaabaa inay isku xalqad yihiin labadaa sheekh ayaan doonaynaa aayaddaa inay isla eegaan wa faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur inaa actadna lilظaalimiina naaran axaada bihim suraadiquha wain yastagiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuha bi'sa asharaabu wasaa'at murtafaqaa waxaan doonaynaa aayaddaa qur'aanka ah sheekh axmed adigaa horraynaya inta ficil mudaaric ku jirta bal soo saar imise ayaa ficil mudaaric aayaddaa ku jira waa sheekh axmed cabdicasiis waad la soo saari doontaa hadduu garan waayo un bay su'aashaasi ku taallaa ficil mudaarici mise aayaddaa ku jira imisaa ku jira saddex baa ku jira cabdulcasiisow ka warran yaa shan baa ku jira cabdulcasiis baa haya maasha allah noo sheeg cabdulcasiis ow shanta ku jira waa falyu'min waa kow falyakfur waa laba yastakiisu waa saddex yuqaasu waa afar yashwi waa shan jazaaka allaahu khayran shan ayaa ku jira cabdulcasiisow su'aalanku weydiiyo shantaa ficil mudaaric ee isla aayada ku jira imisaa jamisan inta jasmisanuun hel caamilu jasmahoogana noo raaci imisaa jasmisan maxaa caamilu jasmana u ah imise ayaa shantaa ficil jasmisan yaa cabdalcasiiz intuba way jasmisan yihiin sheekh axmed ka warran afar baa jasmisan afartaa bal sheeg yashfii waxaan ahayn yashwi waxaan ahayn ayaa jasmisan yashwi waa muctalun bilya haddii la jasminayo man xadfu xarfulcilla lagu jasmiyeen yaa cabdalcasiis waad isku dhigantihiin markaa ninba su'aashii ninka kale ayuu gartay sheekh axmed aan kuu soo noqdo imise ficil oo mebniya ayaa aayaddaa ku jira imise ficil oo imise ficiloo mebniya toddoba ficiloo mebniya waa sidaa aad u garatay aayaddaa todoba ficil oo toddobaduba mebniya ayaa ku jira bal noo tiri toddobadaa yaa qul wa kow shaaa waa laba shaa'ada labaad waa saddex actadnaa waa afar maxaa tidhi sheekh bisa haye waa bisa waa shan axaadda haa waan yaabay axaadda waa shan biisa waa lix saad waa toddoba jazaaka allah khayr toddobadaa ficilba waa mebni cabdulcasiisow imise faacil ayaa aayaddaa ku jira hadda eeg masderka ha soo saarin oo ismiga faacil ha soo saarin oo ismu tafdiilka waxba ha soo saarin imise faacil ayaa ku jira aayadda cabdulcasiis qura ayaanu raba mustatirka waa la soo saarayaa meye imise faacil ayaa aayaddaa ku jira aayadda imise faacil ayaa ku jira haye cabdulcasiis nacam markii horena shan ficiloo mudaarica unbaad sheegteen shan iyo toddobun baad isku geynaysaa waa imisa labiyo toban bal tiri sheekh labiyo tobanka labiyo tobanka faacil ilaa ficilada faacilkoogiin baa la raadinaye qul away faacilkiisu anta u qarsoon haye shaa'ana huwa baa u qarsoon yaa shaaada kale intaan la gaadhin ficil kalaad ka booday sheekhe yu'minna wow baa u qarsoon huwa baa u qarsoon haye huwa baa qarsoon haye falyakfurna huwa baa qarsoon haye actadnaana waa naada waad saxan waa suraadiquhaa haye waa wowda kee kale haye halkaa labiyo tobankii faacil eed sheegtay xabad baa inaga go'aya koob iyo tobanunbay noqonayaan waayo yuqaahu waa naa'ibu faacil yuqaahu waa naa'ibu faacil xabaddaasi way inaga gubatay cabdicasiisna uma tirsana adna kuma tirsana waa yuqaaubuda a tirisay naa'ibu faacil baa la odhanayaa haye ka soco haye haye saacat jazaaka allaahu khayran cabdulcasiisow imise damiir ayaa aayaddaa ku jira imise damiir oo fii maxalli rafcina imise damiir oo fii maxalli rafcina ayaa aayaddaa ku jira imise damiir oo fii maxalli rafcina ayaa aayaddaa ku jira afar damiir cabdulcasiis eh, ka warran sheekh axmed imise damiir baa aayaddaa ku jira imise sheekh toban jazaaka allah khayr waa toban toban baa ku jira haye tobankaa bal tiri sheekh waa sideedee halkeed ka bilowday anu tartiib inaad u waddaan rabaa tartiib u wad say u kala horreeya ka ugu horreeya ka bilow ka ku xiga haddaad dhaafto waan kugu qabsanayaa ama su-aashii waan kaala wareegayaaba haddaad saxan tahayna waad saxan tahayba ma laha sow shaaca kamaadan bilaabin okay cabdilcasiis aya bilow tobankaa ya maxaa tii Ah, ah, rabukum kaafku waa mudaafun iley waa fii maxalli jirni war bal ardayda kale nin ka faaiday istaag ardaygaasaa ka faa'iidaysanaya haye waa qul faacilkeega ka koobaad waa qul faacilkeega anta baa u qarsoon kow shaa'ana huwa baa u qarsoon waa laba falyu'minna huwa baa u qarsoon waa saddex shaa'ada kale waa huwa afar falyakfur waa huwa waa shan actadnaadana waa naada waa lix lix baan kaa hayaa hadda yastakiisuu wowga ku jira waa toddoba yuqaasuu wowga ku jira waa sideed waayo hadda iminka faacil ma odhan fii maxalli rafcin un baan idhi faacil iyo naa'ibu faacilba waa sax hadda waa la wada tirsanaya haye sideed baan ku hayaa yashwi oo huwa ah haye saacadka ku qarsoon jazaakum allah khayr insha allah halka ayuu inoogu joogayaa wa shukran